alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedin wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu soo marray musnadu ilaahigu inuu yahay mubtadaha iyo faacilka iyo naa'ib faacilka iyo ashyaada la midka ah markaa su-aal baa bacdulikhwa ay keeneen ku saabsan sheekha ibnu aajuruum kitaabkiisa naxwaha ah markuu khabarka tacriifinaayo waxa uu waa alismu almarfuucu almusnadu ilayhi marka khabarkiibuu ku itlaaqay almusnadu ilayhi marka sida kitaabkeennu marayo sharaxaanna aynu ku maray oo inuu mubtaduhu yahay musnadu ilayhi iyo sidaa ibnu aajuruum uu sheegaayo khabarku inuu musnadu ilayhi yahay maxay kala noqonayaan ma wax iswaafaqaya mise oo wax iskhilaafaya jawaabtu waxay tahay sida kitaabkeennu maraayo oo inuu mubtaduhu yahay musnadu ilayhi waa siday markaa ahlucilmigu ahlucilmi fara badani waa siday u sheegeen ayna u mareen saxiixana ah sida laakiin ibnu aajuruum uu yidhi oo ajrumiga ku yidhi khabarku waa alismu almarfuucu almusnadu ilayhi culammadu waa tawjiihiyeen oo waxay yidhahdeen ilayhida loogama jeedo inay khabarka u noqonayso damiirku inuu khabarka u noqonaayo loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa almusnadu kaas oo la isnaadinayo la tiirinaayo khabarka ah ilayhi ay ila almubtada sida shuraaxdiisuba ay tilmaameen waa saas weeye iyo xawaashida qaarkoodba oo waxay tilmaamayaan khabarku waa ka loo isnaadinayo ila almubtada mubtadaha loo isnaadinayo markaynu mubtadaha ku magacaabayno almusnadu ilayhina waa kii khabarka xaggiisa isaga loo isnaadinayo marka damiirka ha u qaadan ilayhi ku sugan inuu khabarka u noqonayo oo maaha macnuhu almusnadu alxukmu ilayhi ay ila alkhabar ila alismi almarfuuc sidaa ha u qaadan ee waxaa loo jeedaa almusnadu magacaa rafcisan oo la isnaadiyey magacaas oo la tiiriyey oo la nisbeeyey ilayhi ay ila almubtada mubtadaha loo isnaadiyo loo tiiriyey marka calaa haada sidaa shuraaxdu ku tawjiihiyeen marka la eego ma khilaafsana saynu sheegaynay waayo almusnadu ilayhi marka la tilmaamaayo dee khabarkii iyo xukunkii waxaa loo isnaadinaya ila almubtada waxay waafaqaysaa sidan bacdulikhwa hadda markii salaada laga baxay waxay yidhaahdeen waxaad noogu yaro celisaa halka tacayun almaxduuf halkaasi waa nagu adkaatay waxay tahay marka mu'alifiintu ay leeyihiin watanbiihu calaa tacayuni almaxduufi walow iddicaa'an baraarujinta la baraarujinaayo ka la xadfay inuu isagu caynoobay tacyiin iyo tacayun baa labadaba la sheegay oo nusakha qaar ba ay mid qorayaan laakiin labada waxa saxan tacayunka ayaa saxan marka ka la xadfay inuu caynoobayo mid la yska garanaayo isaga inuu yahay kan la xadfay oo mutacayin uu yahay bimacnaa cid kaleba ku dhici maysa isagunbaabay ku dhacaysaa shay baa laga yaabaa inaan la sheegin markii la sheegi waayey waxaa haddana la garanayaa ka aan la sheegin ka loo jeedo waaba la layska garanayaaba garashada la layska garanaayo mutacayin uu yahay biduuni dikrin isagaan la sheegin uu mutacayin yahay oo isagu u tacayunayo yacani u tacayunayo waxaa loo jeedaa cayntiisunbaaba ku dhacaysaaba mid kale ma noqonayo baraarujin markaa taa la baraarujinayo daraaddeed waa loo xadfaa walow iddicaa'an tacayunku mar wuxuu noqonayaa laleeyahay waa u caynoobay inuu kaa yahay ka la xadfay mar xaqiiquu noqonayaa oo calaa sabiili xaqiiqa cid kale kuma dhacdo inay ku dhacdaana maba suuragal aha waa sida khaaliqu kulli shay oo lama odhan allahu khaaliqu kulli shay hadalkii marka la sheegaayo ruuxii sheegaya waaba iska xadfo wuxuu ihi khaaliqu kulli shay allaahu oo musnadu ilayhigii ah eh, waa la xadfay mubtadihii waa maxduuf khabarkii baa la sheegay mubtadihii ha la xadfee waa mutacayin oo khaaliqu kulli shay u tacayunayaa yuu cayn ahaan ku dhacayaa yuu laazim u noqonayaa in isaga lagu sheego oo cid kaleba aan lagu sheegin waa allah oo qura ma calaa sabiili xaqiiqu u yahay mise calaa sabiili iddicaab mee calaa sabiili xaqiiqu u yahay waayo khaaliq wax abuuraan isaga ahayni maba jiraba maadaama cid kaloo wax abuurta aynay jirin khaaliqu kulli shay wuxuu mutacayin u noqonayaa oo laasim noqonaya oo cid kaleba aanu ku dhacayn allaho qura marka waa tanbiihun cala tacayuni almaxduufi cala sabiili alxaqiiqa wuxuu kaloo noqon karaa maxduufka la xadfay in la baraarujinayo kaa la xadfa inuu u caynoobayo shaksi oo la leeyahay shakhsigaasunbay ku dhacaysaa laakiin calaa sabiili iddicaa baa loo leeyaho qaa'ilka hadalka odhanaya ee ku hadlaya ayaa kaannahu yaddaciihi waxaad mooddaa inuu sheeganayo in hadalkaa marka la sheego isaguun ay ku dhacayso masalan wuxuu uhi wa wahaabu luluuf wahaabu luluuf nin buu ammaanayaa markaasuu wuxu uhi waa kii kumanyaal ka bixin jiray wahaabu lmalaayiin malaayiin ablaq min aluluuf ya waa kii malaayiin ka bixin jiray muxuu u sheegi waayey kaasi kuu yahay oo u magacaabi waayo o odhan waaye fulaanun wahaabu lmalaayiin wuxuu u sheegi waaye wuxuu kugu baraarujinayaa haddii wahaabulmalaayiin la yidhaahdo cid kaleba inaynay ku dhacayn isaga mooyaane ma mustaxiil baa inayna cid kale ku dhicin ma mustaxiil maaha waa suuragal shakhsigaaba hadday ka dhacday cid kale inay ka dhacdana waa suuragal laakiin calaa tacayuni lmaxduuf waxay u tahay cala sabiili xaqiiqa mise cala sabiili aliddica labadayamay u tahay cala sabiil iddica madxiga uu ninkaa ammaanayo ayuu wuxuu sheeganayaa inay sidaa tahay laakiin cala sabiil xaqiiqa maaha laakiin ta hore waa cala sabiil xaqiiqa khaaliqu kulli shay marka la yidhaahdo tacayun tacayunulmaxduuf inay tahay taa la baraarujinaayo waa cala sabiil xaqiiqa laakiin tan dambe oo wahaab wahaabululuuf ah oo shaksi lagu sifaynaayo tacayun tacayunulmaxduufka la baraarujinayaa wa cala sabiil idicaa laa cala sabiil xaqiiqa fahimtum lmuraad waadix mu'alifiintu waxay yidhahdeen raximahum ullah waalmuxaafadatu cala wasnin aw sajcin waxyaalaha loo xadfo ama musnadka ama musnadu ilayhiga loo xadfo waxaa ka mid a ilaalin la ilaalinaayo ama wasni la ilaalinaayo wasni gabay baa la ilaalinaya oo haddii la sheego wasnigaa jabaya aw sajcin ama sajci baa la ilaalinayaa sajcigu waxa weeye waa hadal aan gabay ahayn oo haddana markaa qaafiya leh kaasaa waxaa la yidhaha sajci ayaa la yidhahdaa marka sajciga ayaa la ilaalinayaa ama wasniga gabayga ayaa la ilaalinaya fal awalu ka horo wasniga gabayga la ilaalinayo naxu naxnu bimaa cindana wa anta bima cindaka raadin waalra'yu mukhtalifu waa sidii shaacirkii la odhan jiray camru bnu miri ilqays alkhasraji uu yidhi naxnu bimaa cindana annagu bimaa cindanaa wixii agtayada ahaaday maxaa xadfan waxaa xadfan musnadkii raaduuna raalli baannu ku nahay bimaa cindanaa jaarkiiyo majruurku waxay ku tacalluqaan raaduuna raadunana waxay noqon lahayd khabarkii naxnu ay lahayd waa la xadfay wa anta bimaa cindaka raadin wa anta adiguna bimaa cindaka raadin waxa agtaada ku sugan baad ku raalli tahay dee raadin labada khabar uma wada aha raadin waxay khabar u tahay anta saas aawadeed baa tataabiqu ku sugan yahayo yacni ifraad iyo ifraad baa la isqaabilsiiyey laakiin naxnu khabarkeedu wuxuu noqon lahaa dee jamac buu noqon lahaa oo raaduuna ah waa xadfantahay waxa qolo waliba waxa agteeda ku sugan ay ku raalli tahay walxaal alra'yu ra'yigu mukhtalifun uu kala duwan yahay iyadoo ra'yigeennu kala duwan yahay qolo waliba waxa agteeda ku sugan iyo siday u qabto ay ku raalli tahay maxaa loo xadfay musnadka oo khabarkii ah raaduuna maxaa loo xadfay ilaalin wasniga la ilaalinaya gabayga wasnigiisa la ilaalinaya daraaddeed baa loo xadfay oo haddii raaduuna la odhan lahaa dee gabayga wasnigiisu ma asaxeenoo wuu jabi lahaa marka si aan gabaygu u jabin ayaa loo xadfay khabarkii naxnu waaani nooca labaad waa marka sajci daraaddii loo xadfeeyey naxwu maa waddacaka rabbuka wamaa qala maa waddacaka rabbuka kaama tegin rabbigaa wamaa qala ay wamaa qalaaka kumana cadhoon oo kuma nicin hadda mafcuulkii baa la xadfay qalaakaba asalku ahaa kaafka damiirkee mafcuulkaa ah waxaa loo xadfay fawaasisha aayaadka iyagoo la ilaalinayo ayaa loo xadfay oo aayadaha ku xigaa dee waxay ku dhammaanayaan alifka ah marka muxaafadatan calaa fawaasil ilaayaat aayadaha fawaasishooda iyadoo la ilaalinayo daraaddeed baa loo xadfay sajciga waxaa la yidhaahdaa hadalka kaafiyada leh ee aan gabayga ahayna nasriga ah baa la yidhahdaa culamadu way isku khilaafaan qur'aanka ma la odhanayaa sajci baa ku jira oo asjaac baa ku sugan qaafiyooyin gabay inaanu ku sugnayn qur'aanka waa laysla ogol yahay oo shicir ma aha ee sajciyaa ku sugan ma la odhanaya taa culammadu waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qur'aanka waa inaan la odhan sajciyaa ku sugan waa inaan la odhan fawaasil waa in laga cabiraa bay yidhahdeen laakiin waa inaan sajciya laga cabbirin asajcan ka sajci lkuhaan wakhtiyada qaarkood bay dhaleecayn u soo aroortay sajcigu inkastoo mawdicaa ay ku soo aroortay dhaleecaynta ay ahayd meel xaqa lagu caaridayo oo xukunkii nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam baa hadal isku beegbeegan oo sajciya uu markaa ku qaabilay oo calaa sabiili su'aal ku keeno man laa akal walaa sharib wala stahal familu dalika yual kayfa naqrimu man laa akal saannu u qaandhabaynaa buu ihi midaan waxba cunin oo aan waxba cabbin oo calaamaadkii noloshu aynay ka muuqan oo xataa aan ooyin ama hindhisin istihlaal aan la iman kaasoo kale waxaa laga soo qaadaa hadar baa laga soo qaadaa waa markaasuu asajcanka ka sajci lkuhaan marka maqaamkaasaa madmuum ahaaye haddii aan xaq lagu caaridaynin madmuum ma aha bay yidhahdeen oo sajcigi marna wuxuu noqonayaa madmuum marna wuxuu noqonayaa maxmuud marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen dhib kuma sugna qur'aanka in lagu itlaaqo mawdicaas la dhaleecaynayana wuxuu ahaa mar lagu ictiraadayay xukun sax ah oo xaq ah lagu ictiraadayey oo markaa baatil buu koobsanayey fa milu dalika yutal saasaa loo dhaleeciyey laakiin kuma tusinaya mar walba inuu dhaleecaysan yahay ku tusin maayo calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen ta'aduban waa in markaa lagu ilaaqaa fawaasil oo fawaasil aayaat la yidhahdaa aayaadka fawaasishooda faasilooyinkay ku dhammaanayaan marka muxaafadatan calaa waa dhacdaa in loo xadfo ila waxaa la xadfayaa mar wuxuu noqonayaa mubtadihii marna wuxuu noqonayaa khabarkii bimacnaa mar wuxuu noqonayaa musnadu ilayhigii marna wuxuu noqonayaa musnadkii marna wuxuu noqonayaa mutacalliqaadkii sideed waxyaalaha kale loo xadfo waxaa ka mida ah, watacmiimu biikhtisaar caam yeelis in looga jeedo hadalka la caam yeelaayo ikhtisaarin lagu caam yeelayo si la koobayo hadalkii la ikhtisaarinayo naxu wallaahu yadcuu ilaa daari salaam wallaahu ilaahay yadcuu wuxuu u yeedhayaa e, dadka ilaa daari salaam daarta daarusalaam buu ugu yeedhayaa yacni jannuu ugu yeedhayaa daarta ilaahay oo janno ah ayuu ugu yeedhayaa marka kii loo yeedhaayey oo mafcuulkii ah waa la xadfay annaasa waxaa loo xadfay culammadu yidhahdeen litacmiim in la caam yeelayo daraaddeed caamyeelistaasna ikhtisaar uu weheliyo oo caamyeelistaa xaggee laga qaadanaya caamyeelista waxaa laga qaadanayaa xadafka mafcuulka la xadfay ayaa wuxuu ku tusinayaa inaan mid gaara loo jeedin oo ficilkani macmuul kasta oo suuragala ah inuu ku wada tacalluqayo oo ku wada dhacayo dhammaantoodna ay soo gelayaan ficilka gudihiisa ay soo gelayaan waayo haddii mafcuullada qaarkood la qadaro oo aan la wada qadarin waxay noqonaysaa ashyaa siman qaarkood in la qadaray oo la doortay iyadoo wax lagu arjaxaya aynay jirin waa tarjiix bayna mutasaawiyeyn biduuni murajix taasina da mid bannaan maaha marka saxdu waxay tahay inay dhammaan ku wada dhacayso marka waxay noqonaysaa khusuusiyaadka dhammaantood in la niyaysan yahay oo loo jeedo marka tacmiim baa xasilaya la caam yeelaya caamyeelistu iyadoo la sheegaba caamyeelistu waa iman kari lahayd oo la yidhaahdo wallahu yadcuu annaasa ama kula annaasi laakiin tacmiimkani wuxuu dheer yahay waa tacmiimun bikhtisaar waa caamyeelis ikhtisaar weheliyo hadalkii lasoo gaabiyey oo lasoo koobay oo marka kale de hadalkii waa batay tacmiim waa ku jiraa laakiin waa tacmiim biduuni ikhtisaar marka tacmiimun biikhtisaar ayaa ablaq ah oo sii xeeldheeraansha badan in tacmiimna ku sugan yahay oo la caam yeelaayo hadalkiina la ikhtisaariyo la koobay oo xadfun biikhtisaar uu yahay saas aawadeed macnuhu wuxuu u dhacayaa wallaahu yadcuu ay jamiica cibaadih addoommadiisoo dhan buu u yeedhayaa ama jamiica annaasi dadkoo dhan buu u yeedhayaa lianna xadfa almacmuuli yu'dinu bilcumuum waayo macmuulka in la xadfaa ka lagu camal falayo mafcuulkuna waa macmuul yu'dinu wuxuu ku ogaysiinayaa bilcumuumi caamnimuu ku ogaysiinayaa mar haddii qariino ku tusinaysaa tacyiinka la cayimayaa ayna jirin oo qariinada aan lahaynin cumuum baa laga qaadanaya waana tay culammadu yidhahdaan xadfu lmutacallaq yufiidu tacmiim qaacida ahaan ay yidhahdaan sagaal waladab waxaa kaloo ka mid ah maqaasida loo xadfo ama sababaha loo xadfo waxaa kaloo ka mid ah adab markaa laga edabsanayo ee sidaa la yidhaahdo laga edabsanayo oo la sheego naxwu qowli shaaciri sida ninkii shaacirka hadalku yidhi oo kale weeye waa buxturiye qad dalabnaa falam najid laka fi sudadi walmajdi waalmakaarimi mila sida uu nadmiga u qoray muxaqiqa nuskhada markaa muxaqaqada a taxqiijiyey oo ah markaa waxa weeye inuu labada siin kala jaray oo siinka hore reebanna shadriga hore raaciyey siinka dambe iyo hamsadana uu shadriga dambe raaciyey waa qalad saxdu waxay tahay sidaa nadmiga waafaqaysaa in fi su xagga ay wada raacdo ilaa hamsada reeban waayo waa baxru khafiif buxuurta shaacirka waa baxarka la yidhahdo khafiif la yidhahdo faacilaatun mustafcilun faacilaatun ayuu ku dhisan yihi intaa iyo in laeg hadda baabkeenni maaha wuxuu yidhi qad dalabnaa xaqiiqe e waa doonnay falam najid maanu helin laka adiga kuumaanu helin fi su'dadi su'dud iyo su'dad labadaba waa la yidhahdaa suudadna waa la yidhaahdaa hamse reeban in la akhriyo daalka la kordhigo ama la godo ama wow reeban in la akhriyo oo wow loo bedelo wow laga dhigo reeban yacni labaduba bannaan xagga sayidnimada oo madaxtinimada iyo mudnaanshaha iyo walmajdi sharafta iyo walmakaarimi sharafyada kuumaanu helin milan mid adiga kuu dhigma marka nin buu ammaanaya ninkaa uu ammaanayo ayuu wuxuu tilmaamayaa nin sharafta uga dhigma iyo waxa weeye majdiga iyo madaxtinimada nin la mida inaan la helin marka wuxuu ihi qad dalabnaa dalabnaa mafcuulkeedii waa la xadfay asalku wuxuu noqon lahaa qad dalabnaa mislaka fi su'dadi waalmajdi waalmakaarimi waxaanu doonnay mid adiga kula mida maadaama uu ammaanaayo inuu la waajaho mid adiga kula midaanu raadinay dee marka hore abaad mooddaa inay xoogaa shucuurka aynay ku fiicnayn yaa ninka madaxdee la yidhi mid adiga kula midaanu raadinay oo saad u raadisay mid adiga ila mid ah yaa waxaa dhici karta ta noocaasa inuu dhibsadaba oo uu yidhahdo doonistaa doonteen baaba marka hore qalada saa u doonteen mid aniga ila mid ah miyaa ruux aniga ila midi jiraa inuu saa yidhahdaa dhici karta marka ta'adub uu ka edabsanayo ayaanu odhan mislaka ama mislan laka fi lmajdi wasu'dadi waalmakaarimi tii hore intuu ka aamusay ayuu idhi falam najid laka fi su'dadi waalmajdi waalmakaarimi mislan taa horena wuxuuga aamuso u sheegi waayey lita'adub edabsi uu ka edabsanayo daradii toban waxaa ka mid ah sababaha keensata xadfiga wa tanziilu lmutacaddi mansilata alaazim in la dejiyo kii mutacaddiga ahaa ficilkii mutacaddiga ahaa ee mafcuulka u tallaabayay mansilata alaazim ficilka laasimkaa meeshiisii la dejiyo licadami tacalluqi algaradi bilmacmuul inaan ujeeddo ku tacalluqayso ku xidhani aynay jirin daraaddeed loo dejiyo macmuulka ujeeddo ku xidhani aynay jirin naxu hal yastawi aladiina yaclamuun miyay siman yihiin kuwii garanayey ee cilmiga lahaa iyo waladiina kuwii laa yaclamuuna aan cilmiga lahayni miyay siman yihiin ma sinna istifhaamun bimacna nafyi siiqadu waa su'aal macnuhuna wuxuu u dhacayaa nafyi buu dhacayaa oo laa yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ayaa macnuhu dhacaya afcaasha waxaa loo qaybiyaa ficil mutacaddi ah iyo ficil laazim ah mutacaddi waa maxay waa mid tallaabaya waa gudbayaa tacaddaa bimacnaa tajaawaza xagguu u gudbay marfuucii buu ka gudbaye faacilkiioo mafcuul buu u tallaabayaa iyadoo xaraf lagu gudbinayaa ayna jirin oo iskiibuu u gaadhaa mafcuulkoo mafcuul u qaataa mutacaddi baa la yidhahdaa mujaawizna waa la yidhaahdaa waaqicna waa la yidhahdaayo culammadii hore ficilka mutacaddigaa waaqic way odhan jireen hadday kutubaha hore aad ku aragto xataa kutubta macaajimtii way isticmaalaan lisaanka iyo waa dhici kartaa inaad ku aragto ficilkaasi waa waaqic iyo ficilkaasi waa hayru waaqic haddii lu lahaa ficilkaasi waa waaqic waxaa loo jeedaa mafcuul buu ku duldhacaa ya oo wuxuu u baahan yahay mafcuul waa mutacadi ficilkaasi waa waaqic waxay la macno tahay waa mutacadi ficilkaasi waa hayru waaqic haddii la yidhahdo waxaa loo jeedaa mafcuul kuma duldhaco oo waa laazima mutacadi maaha marka ficilku hadduu mafcuul toosa qaadanayo waxaa la yidhaahdaa iyadaan hamsana la gelin hamsatu tacdiya tadciif aan lagu samayn oo la shadin xaraf aan lagu gudbin anwaacdii tacdiyadee kale aan lagu samaynin iskii hadduu mafcuul sidiisa u qaato waxaa la yidhahda mutacadi baa la yidhahdaa mujaawisna waa la yidhahdaa waaqicna waa la yidhahdaa ficilku haddaanu mafcuul u baahnayn oo mafcuul aanu qaadan ee faacil keliya ku kaaftoomayo waxa la yidhahdaa ficilka laazim baa la yidhahdaa waa ficil laazim ah qaasirna waa la yidhaahdaa muxuu ka gaabtay inuu mafcuul qaato ka gaabtay mafcuul inuu qaato ayuu ka gaabtay qasura canhu hayru waaqicna waa la yidhahdaa tusaalihiisu waxay tahay haddaad tidhaahdo daraba waa garaacay zaydun zayd baa garaacay ilaaba ilaa daraba waxay u baahan tahay darbigu wuxuu ku duldhacay waa in la sheegaa ciduu darbigaa ama garaacaasi ku dhacay markaad laakiin tidhahdo daraba zaydun camran aad tidhaahdo markaasaad garatay dee cidda uu garaacay aad garatay ficilka laasimka ah mafcuul isagu ma qaadanayo qaama waa istaagay zaydun zayd baa istaagay mafcuulu ku dhaco uma baahna haddaad leedahay markaa calal kursiyi buu isku taagay ama calal mimbari oo meeluu isku dultaagay aad sheegayso mafcuul maahee dee wuxuu noqonayaa xaraf buu ku gaadhayaa qaama zaydun cala almimbari mimbarka korkiisuu isku taagay mafcuul toosa ma qaadanoo ma nasbisan waayo qaama mafcuul ma qaadato fahima waa fahmay muxammadun muxammed baa fahmay shayga la fahmay in la sheegaa loo baahanayaa waayo fahima waa mutacaddi oo fahamku ciduu ku duldhacay wuxuu ku duldhacay fahamku ayaa loo baahan yahay in la helo fahima muxammadun addarsa darsiguu fahmay qadiba camrun camar baa cadhooday mafcuulu ku dhaco uma baahna isagunbaa iska cadhooday maa wax isaga ku kooban isagunbaa istaagay isagunbaa fadhiistay isagunbaa seexday cala alxasiiri buu ku seexday cala asajaadati buu ku fadhiistay calalkursiyi buu ku fadhiistay calalmimbari buu isku taagay qaama calalmimbari iyo qaacada cala sariiri ama qaacada calalkursiyi dee waxay sheegaysaa mafcuul ma qaadane xaraf buu ku gaadhay ee mafcuulu nasbisanaya ma qaadan naama fi lleyli wuxuu seexday habeenka gudihiisa naama cala alxasiiri wahaakada marka ficilkii mutacadiga ahaa hadda waa yaclamuuna cilmigu wax la aqoonsanayo ku duldhacayo waa in la helaa ku duldhaca marka mafcuulka laga hadlaayo waa kii la yidhahdo man waqaca calayhi alficlu xaqiiqatan aw majaazan wuquucu marna wuxuu noqonayaa mid xaqiiqi ah marna wuxuu noqonayaa mid majaazi ah waa ogaaday marka la yidhahdo waxa la ogaaday waa in la gartaa shayga la ogaaday waa mafcuulkii marka yaclamuuna hadda iyadoo ficil mutacadiya ay ahayd lama siinin mafcuulkii lama siinin waxa loo xadfay waa maxay litacmiim ma ahoo cilmi oo dhan bay wada ogaadeen muraadku ma aha oo ruux cilmi oo dhan wada ogaaday dee ma jiro sababta markaa loo sheegi waaye mafcuulka waxa weeye ujeeddo ku tacalluqaysa ayaan jirin mafcuulka in la sheego ee muraadku wuxuu ku xasilayaa oo marka loo jeedaayo maqsuud ah kuwii cilmi u xasilay ee cilmi leh lama sinno kuwa aan cilmiga lahayn marka qaradku wuxuu ku tacalluqayaa ficilka laftiisa keliye mafcuulka hadda kuma tacalluqayo mafcuulka waxa loo sheegi waayey inaan qarad hadda ujeedda ku tacalluqaynin marka waxa la dejiyey mansilatan laasim oo kalea la dejiyey marka wuxu wa watanziilu mutacaddi mansilata laazimi licadami tacaluqi algaradi bilmacmuul naxwu hal yastawi aladiina yaclamuuna kuwii cilmi u sugnaaday miyay la siman yihiin waaladiina laa yaclamuun iyo kuwii aan cilmi u sugnayn marka waxaa loo jeedaa waa tanziilu mutacaddi mansilata alaazim wa yucaddu min alxadfi isnaadu lficli ilaa naa'ibi alfaacil waxaa lagu tiriyaa xadfiga inay ka mid tahay isnaadulficli ficilka in loo tiiriyo loo isnaadiyo ilaa naa'ib alfaacili faacilka naa'ibkiisi loo isnaadiyo loo tiiriyo fa yuqaalu waxaa la odhanayaa xudifa alfaacilu faacilkii baa la xadfay oo la gooyey waxaa faacilka loo gooyey oo loo sheegi waayey lilkhawfi minhu baqasho laga baqanaayo aw calayhi ama baqasho isaga loo baqanaayo aw lilcilmi bihi ama garasho isaga la yska garanayo aw iljahli ama garasho waa aan la garanaynin daraaddeed ayaa loo xadfaa naxwu suriqa almataacu alaabtii baa la xaday cayntii saariqa lama garanayo tuug baa soo dhacayoo suriqa almataacu alaabtii waa la xaday waxaa loo qariyayoo faacilka aan loo sheegin liljahli garashawaa aan la garanaynin ayaan loo sheegay ama lilcilmi bihi garasho la garanayo daraaddeed baaba loo xadfaa waa la yska garanayaa waa mutacayinba iyaday mutacayin tahay cidda ficilkaasi ka dhacay oo la yska garanaayo ayaa haddana la xadfay lilcilmi bihi wa khuliqa alinsaanu waxa la abuuray insaanka aadamigaa la abuuray daciifan xaala kownihi daciifan xaaluu taag daran yahaa la abuuray khaaliqii abuuray ee faacilka ahaa lama sheegine waa la xadfay waxaa loo xadfay lilcilmi bihi garasho la garanaayo ayaa loo xadfay baqasho laga baqanayo daraaddeed in loo xadfaana waa dhacdaa faacilka waxaa tidhi wakhtigii xajaajoo kale marka la joogo ayaa waxaa leeyi qutila saciid ibnu jubayr qutila saciid ibnu jubayr waa la dilay saciidoo ina jubayr ah qaatilkii xajaaj weeyaane waxaan loo odhan isagaa dilay baqasho laga baqanayo sujina alcaalimu caalimkii baa la xidhay waa la garanayaa cidda markaa xidhaye waa laga baqayaayo sidaasaan markaa loo sheegin lilkhawfi minhu waa saas lilkhawfi calayhi waa maxay waa loo baqayaa oo isagii ayaa loo baqayaa baqashada loo baqanayaa daraaddeed ayaan loo sheegin inan baa wax dilay inanka aabbihii ama qaraabadiisii ayaa waxay yidhahdeen qutila fulaanun hebel baa la dilay hebel marka in hebel dilay waa garanayaane waxay u qarinayaan lilkhawfi calayhi baqasho ay u baqanayaan baqasho ay u baqanayaan waa isleeyihiin waxba la yeeli doonaa lilkhawfi calayhina saasay noqonaysa calaa kulli xaal ashyaa badan bay dhacdaa in markaa waxa weeye loo qariyo oo aan loo xadfo faacilka faacilka loo jaro waxaa ka mida ah waqtiyada qaarkood waxaaba looga jeedaa sajci baa looga jeedaa in la iswaafajinayo ama wasniga ayaa lagu hagaajinaya oo wasnigii baaba jabaya ama wasnigu jabi maayee hadal isku beegbeegan oo qaafiya loo yeelay laakiin gabay aan ahayn ayaa la sajciga ayaa wax noqon doona marka taasna waxa weeye waa dhacdaa adugu anwaac badan bay calaa kulli xaal markaa sheegaan abi xayaan waxa uu tiriyey laba bayd oo uu ku sheegaayo koob iyo toban maqsad oo loo xadfo faacilka oo wuxuu ihi wa xadfuhu lilkhawfi walibhaami walwasni waltaxqiiri walicdaami khawfka weliba waxaa soo gelaya labadii nooc marka laba laga kala dhigo lilkhawfi minhu iyo lilkhawfi calayhi labiyo toban markaa noqonayaan waalcilmi waljahli walikhtisaari wasajci walwifaaqi waliihaari marka halkaasna waxaa inoogu eg baabkii xadfiga iyo dikriga ayaa marka halkaasna ay mashaayikhdu qadarkaasay ka sheegeen waxaan yaro baraarujinayaa aqbala oo soo marray ikhfaau lamri can hayri lmukhaaab naxwu aqbala turiidu caliyan maala shuraxda qaarkood dabdiga mas'alada ayaa xoogaa waa sahwiyeen oo sida maxamed cali ibnu xuseyn almaaliki xaashiyada uu ku leeyahay kitaabkan inkastoo nuskhada dhammayska tiran aanu isaguna helin oo nuskhada naaqisada ah uu xaashiyo saaray alxawaashi naqiya waxa uu u dabdiyey aqbil dabeedna wuxuu yidhi markaa aqbil marka la yidhaahdo dee wuxuu noqonayaa inuu sheegan yahay oo waa mustatir istitaarki iyo xadfiguna waa kala duwan yihiin oo waa macluuma waa la garanaya marka wuxuu ishaarayaa inay qalad tahay laakiin dee dabdigaa ah ka qaldamaye aqbil ma ahe waa aqbala weeye albaab haalis baabka saddexaad fi taqdiimi wata'khiir wuxuu ku saabsan yahay horumarinta iyo dibudhigista min almacluumi annahu laa yumkinu nutqu biajzaa'i alkalaami dafcatan waaxida waxaa la ogsoon yahay waxaa ka mid ah annahu laa yumkinu inaynay suuroobayn an annutqu in lagu dhawaaqo biajzaa'i alkalaami qaybihi hadalka dafcatan waaxida mar keliya in lagu wada dhawaaqo oo aanu kala horrayna mar keliya afka ka soo wada baxdaa inaynay dhici karin waa la ogsoon yahy oo dee xuruufihii markay soo baxayaan iyo kelimaadkii waa inay kala horeeyaan oo dee afkii u bannaanaadaa hadalka dambe soo baxaya taas waa la yska garanayaa caqli ahaan baa loo garanaya bal laabudda min taqdiimi bacdi alajzaa'i wa ta'khiiri ilbacd waxaa lagama maarmaana qaybaha hadalka wax ka mida in la hormariyo ayaa lagama maarmaana wa ta'khiiri ilbacdi iyo bacdi in la dibdhigo culamada carabiyada qaarkood waxay sheegaan erayga bacdi iyo kulli in al la geliyaa waa laxni bay yidhahdeen oo albacdu ama alkullu lama yidhahdo bay yidhahdeen inkastay shaa'ic tahay oo iska fara badatay oo bedelulbacdi min alkulli iyo bedelulkulli min alkulli iyo sidaa layska itlaaqo oo nuxaaddu aad u isticmaaleen haddana culammada carabiyada bacdi badan baa waxay sheegeen luqada carbeed inaynay ku sugnayn kulli ama bacdi in alla geliyo oo fasiix aynay ahayn laakiin waxay noqotay dee shaa'ic bay iska noqotay mashaaikhduna sidii shaa'ica ahayd bay u isticmaaleen walaysa shayun minha fii nafsihi awlaa bitaqadumi min alaakhar shay ka midina ma aha nafsi ahaantiisa mid uga habboon ama uga awlaysan awlaa bitaqadumi min alaakhar mid uga dhow ama uga awlaysan inuu hor maro ka kale mid uga mudan maaha bimacnaa waa u wada siman yihiin mid walba inuu horreeyo ka kale waa ula siman yihin liishtiraaki jamiici alalfaadi min xaysu hiya alfaadun fii darajati alictibaar erayada dhammaantood wadaaggay wadaagayaan daraaddeed erayada dhammaantood wadaaggay wadaagayaan daraaddeed ayay u siman yihiin horumarka min xaysu hiya alfaadun marka laga eego inay erayo tahay fii darajati alictibaari yacni derajada tixgelinta marka laga eego way u siman yihiin marka inuu mid waliba horreeyo ka kale waa ula marba hadday u sinnaayeen horumarka qaarkood la hormarinayo ay qaarkoodba qaarka kale ula sinaayeen falaa budda litaqdiimi hada calaa daka min daacin yuujibu waxa lagama maarmaan litaqdiimi haada kan horumarinta la hormarinayo calaa daaka kaa laga hormarinayo waxaa lagama maarmaan u ah min daacin wax sababayo u yeedhayo yuujibuhu waajibinaya wax keensanaya waa inay jiraan baabkani wuxuu ku saabsan yahay altaqdiim wata'khiir buu ku saabsan yahay hadalkii wax in la hormariyo waxna la dibdhigo marka hadalkii horumarinta qayb la hormarinayo qaybna la dibdhigayo waa in sabab keensatay ay jirtaa in wax la hormariyo iyo sabab keensata in la dibdhigo kale fa min addawaaci dawaacida horta keensanaysa waxaa ka mid a ah. waxyaalaha qaar baa waxay leeyihiin lkalaam oo hadalka shafka hore inay ka degaan ayaa lagama maarmaan ay u yihiin siday mashaayikhduba tacliiqa hoose ay ku ishaareen hada bacda muraacaati maa tajibu lahu asadaaratu ka alfaadi alsharti wa alfaadi alistifhaam waxyaalaha qaarkoodoo sadaaratlkalaam le baa jira oo waajibsanaya hadalka inay ugu horreeyaan shaygii sadaratulkalaam leh oo ay waajib tahay hadalka in la hormariyaa sadaaratlkalaam inuu leeyahay daraaddeed baa loo hormariyey macno kalea loo hormariyey markaa la odhan maayo waxaa lagu kaaftoomayaa kaas liwujuubi sadaarati lahu baa loo hormariyey laakiin maqaasidan iyo asbaabtan mashaaikhdu inoo tirinayaan waxay ku saabsan tahay marka labada mid waliba bannaan tahay oo hadalkii kelmaddaasi aynay lahayn sadaaratlkalaam aynay lahayn ee in la hormariyo iyo in la dibdhigaa labaduba ay bannaan tahay xaaladda noocaasoo kale ah baa maqaasidan iyo kuwa la midka ay ka imanayaan laakiin kelimaadka qaarkood markay leeyihiin sadaaratulkalaam oo hadalka shafka hore inay ka degaan ay waajib tahay liwujuubi sadaarati lahu baa loo hormariyey ilaa limaqsadin aakhar sadaratulkalaamku inay u waajibtaan loo hormariyey markaase sabab kaloo markaa loo hormariyey ma jirto laakiin markay tahay jaaza wajaaza oo in la hormariyaana ay bannaan tahay in la dibdhigaana ay bannaan tahay labaduba ay bannaan yihiin waxaa la isweydiinayaa maxaa ka la hormariyey loo hormariyey marka macnayaashan iyo wax la mid ah waa in markaa la sheegaa oo tacliil ah wuxuu yidhi famin min addawaaci asbaabta keensanaysa in la hormariyo waxa ka mid a marka in la hormariyo iyo in la dibdhigaa labaduba bannaan tahay haddii midkood la qadimay waxyaalaha loo qadimo waxaa ka mid a altashwiiqu ila almuta'akhiri in la jeclaysiinayo oo loo hilow gelinayo ruuxa ila almuta'akhiri ka dambeeya idaa kaana almutaqadimu waa hadduu ahaaday kii horreeyey mushciran mid ku dareensiinaya biharaabatin hariibnimo waxaasi hariib yahay shay hariibaa la hormariyey wuxuu ku dareensiinayaa haraabo mubtadihii baa la akhiro khabar baa la hormariyey khabarkaa la hormariyana wuxuu ku tilmaamayaa shaygaasi inuu hariib yahay tashwiiq baa ku jira oo naftii waxay isweydiinaysaa war waxa sidani ee hariibka ahi waa maxay marka wuxuu doonayaa inuu ogaado waxaasi wuxuu yahay naxu waladii xaarat ilbariyatu fiihi xayawaanun mustaxdatun min jamaadi ninkii la odhan jiray abulcalaa almacari abulcalaa almacari wuxuu ahaa nin shaacira oo qarnigii shanaad nool afar boqol iyo sagaal iyo afartankii hijiriga ayuu dhintay baxri buu ku ahaa carabiga shicirkana aad buu u gabay badnaa carabigana aad iyo aad buu yaqaana laakiin culammadu waxay ku ganeen zandaqo wuxuu ahaa zindiiq hadalla xunxunna waa laga sheegay waa ninka xataa loo nisbeeyo gabayga ah yadun bikhamsi mi'iina casjadin wudiyat maa baaluhaa quطicat fii rubci diinaari tanaaqudun maa lana ila sukuutu ila sukuutu lahu wa an nastajiira mawlaana min annaari ah, hada khabiisa xun waayo waa ictiraad xadka sharcigaa la ictiraaday wuxuu idhi ninkaasi waaladii xaarat albariyatu fiihi kay ku wareereen khalqigu gudihiisa ay ku wareereenoo isku khilaafeen hee xayawaanun waa noole oo mustaxdatun laga soo darrisiiyey oo laga keenay min jamaadi waxaan noolayn laga keenay asalku muxuu ahaa tartiibta hadalka hadduu u dhigo wuxuu ahaa xayawaanu mustaxdatun min jamaadin xaarat ilbariyatu fiihi markaasuu khabarkii hormariyey ismawsuulna ka hormariyey isaguna markaa ibhaam kuu sheegayey marka wuxuu uga jeedaa tashwiiq arrinkan uu jeclaysiinayo wuxuu sheegi doono dadku inay ogaadaan oo maqlaan xayawaanu mustaxdasin min jamaadina wuxuu uga jeedaa aadamiga ayuu u jeedaa oo waxaa laga abuuray turaab camuud camuuddina waa jamaad camuuddi oo jamaada ayaa wax nool laga soo saaray oo laga abuuray oo shay nool laga keenay shaygaa nooli jamaad buu ka yidhi bacdi kale waxay yidhaahdeen wuxuu u jeedaa maya xayawaanu mustaxdatun min jamaadin in dadku markay dhintaan ee baaba'aan dabadeed la soo noolaynayo kaasaa dadku ku wareereen oo isku khilaafeen almuhim wuxuu uga jeeday hadda carabi ahaanunbaa laga eegayaayey tashwiiq baa ku jirta waxay kale culammadu yidhaahdeen altashwiiq waatargiib waxay ku jirtaa asmaa'ul acdaad marka la hormariyo waa tashwiiqan lilmacduud baa ku jira alaasatu laa yukalimhum allahu walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim cadadkii baa la hormariyey waxaa markiiba la doonayaa in la ogaado loo dhegataagayaa bal saddexdaasi kuwa yihiin ama sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh marka waxay noqonaysaa tashwiiq bay noqonaysaa tan dambe tashwiiq iyo tarkiib baa ku jira ta horena tashwiiq iyo takhwiif baa ku jira waxaa la jeclaysiinayaa in la ogaado waana laga cabsi gelinaya laba wa tacjiilu lmasarati aw ilmasaa'a sababta labaad ee keensanaysa in la hormariyo wuxuu noqonayaa in faraxa la dedejinayo in la farax geliyo farxad baa loo dedejinaya aw ilmasaa'ati ama xumaan baa loo dadejinayaa si murugo iyo wax la midu ugu dhacdo naxwu alcafwu canka sadara bihi alamru alcafwu cafinta canka xaggaaga la cafiyey sadara bihi waxa ku soo fulay alamru amarkii baa ku soo fulay aw ilqisaasu ama qisaastii ay minka adiga lagu qisaasayey xakama bihi alqaadi alqisaasu xakama bihi alqaadi qisaastii waxaa xukumay qaadigii asalku wuxuu ahaa in la yidhaahdo sadara alamru bilcafwi canka amar baa soo fulay wuxuu ku soo fulay cafinta lagu cafinayo bilcafwi canka halkii la odhan lahaa ayaa cafwigii la hormariyey mutacalliqaasaa la soo qadimo isagii laga dhigay mukhbaru canhu laga warramayo isagu mubtada'a alcafwu canka oo ruuxii waxaa la maqashiinayaa cafintaa la horaan maqashiinaya ninkii nin buu dilay wuxuu u xidhan yahay dil buu u xidhan yahay wuxuu isleeyahay leeyahay macafin bay noqon ma qisaas bay noqon alcafwu hadduu horaan maqlo wuu farxayaa intaan hadalkuba dhammaystirnin marka waa tacjiilu lmasara faraxii baa loo dedejinaya alqisaasu hadduu horaan maqlana isla markiiba rucbigii iyo baqashadii iyo naxdintii baa ku bilaabmaysa marka waxaa loo dadejinayaa markaana masaa'adii baa loo dedejinaya qur'aanka xaggiisa aan ka tusaalayno jannaatu cadnin yadkhuluunaha yadkhuluuna jannaatin halkii la odhan lahaa lama odhane jannaadku waa kuwii la gelayay mubtadaa laga dhigay jannaadkaa la horraysiiyey jannaatu cadnin jannooyinkii nagaadiga hee yadkhuluunaha ayay gelayaan waa tacjiilu lmasara faraxa loo dedejinaya marka jannaad la maqlo iyadaan wax kaleba lagu darin baa naftii iska sii farxaysaa soo ya waxaa la mida tacjiilu lmasa'a annaaru wacadaha allahu aladiina kafaruu wacadahaa haadu waxay u noqonaysaa naarta marka wacada naaro lama odhan naartu waa tii la ballanqaado mafcuul bay ahayd yadiibaa inta la qadimay oo mubtade laga dhigay laga warramayaa annaaru baa la horaan sheegay annaaru naarba wacadaha allaahu aladiina kafaruu waa tacjiilu lmasaa'a yacnii murugadii iyo xumaantii in xumaani naftooda gasho iyo murugo iyo cabsii baa loo dadejinayaa sidaasaa loo qadimay tacjiilan lilmasaa'a walilxusni halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk